alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaynu maanta bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabkii safiinatu najaa ayaynu bilaabi doonaa insha allahu tacaala kitaabkaasi waa kitaab muhiimadiisa leh oo fiqi ah oo bidaaye iyo bilow fiican ah madhabka imaamu shaaficina ku salaysan raxmatullaahi caleyh kitaab aada u wanaagsan ah kitaabka mu-alifkii qoray wuxuu ku joojiyey kitaabu zakaat aakhirkiisa ayuu ku joojiyey kitaabu salaad iyo soom iyo zaka iyo zaka marka aakhirkiisa ayuu ku joojiyey culummada qaar ka mid a ah sida sheekha sharxiisa kitaabkan iskale kashifatu saja ayaa wuxuu ku siyaadiyey marka kitaabu siyaamna ku daray kitaabu siyaam kitaabu safiinatu naja ninka iskalama u lahayn uu ku dara marka ku ziyaadiyey haddana culummo kalaa timid oo kitaabkii sharaxday waxyaalahay ku siyaadiyeen iyaguna waxaa ka mid a ah haayatulmuna oo kaleeto sharxee ninka iska leh wuxuu ku siyaadiyey sheekhaasu kitaab alxaj buu ku siyaadiyey kuna sharxa marka halkaa waxaa ka soo baxay qeybtii cibaadooyinka oo dhan inay meeshaas ayadaa ku wada dhammaystiran yihiin hadday tahay salaad hadday tahay soon hadday tahay zako hadday tahay xaj laakiin asalka sheekha kitaabka iska lahaa wuxuu ku egyahay kitaabkiisu zakadu ku egyahay kitaabkaasi waa kitaab aada u wanaagsan safiinaha ah waxaa iska leh sheekh faqiih ah oo shaafici ah magaciisana loo yaqaano saalim ibnu cabdillaahi ibnu sacad ibnu cabdillaahi ibnu samiir alxadrami ashaafici ayaa iska leh magaaladii isbax la yidhaahdo oo magaalooyinka xaadramowda ayuu ku dhashay ayadaasuu ku barbaaray aabihiisoo sheekh callaamo ahaa cabdullaahi bnu sacad bnu cabdullaahi bnu samiir ayaana waxa weeyaan soo tarbiyeeyey oo qur-aanka uu ku dul akhriyey kabacdina wuxuu bilaabay inuu qur-aanka uu ku takhuso oo takhus gooni oo qur-aanka howlahaa culumta sharcigana wuu bartay oo waalidkiisa ayuu ka bartay iyo culummo kaloo aada u tiro badan ayib kabacdina wuxuu bilaabay inuu cilmigii faafiyo markuu culummadii diinta ka qaatay meelo badan buuna cilmiga ku faafiyey oo diinta gaarsiiyey oo kitaabta iyo daraasaadka ka akhrin jiray dowla adowlal kahiriya loo yaqaano oo ninkuu yeman imaadaaba u ahaa sheekhani ayaa waxay u dirsatay manduub ahaan ugu dirsatay hindiya nin khabiir ah oo caskari ah oo arrimaha caskariga ku takhusay ayay dowladda yaaman ku talagashay inay halkaa u dirsato asagu noqda ninkii aqoon-yahanka ahay oo macallinka ahay oo diinta yaqaanay oo dadka diinta barahayay arrimaha caskarigana wuxuu ku ahaa khabiir ayuu ku ahaa ayib marka sheekh aada u qiimo badan ayuu ahaa markii dambeetana mustashaar buu wuxuu ahaa iyo la taliya cabdullaahi bnu muxsin kabacdina way iskhilaafeen ra'yigiisii muusan dhegeysan xoogaa waxyaalay ku kala aragti duwanaayeen yeman wuu isaga hijroodo hindiyu aaday hindiyana wuu ka tegay indunuusiyu aaday ayada ayuuna ku sugnaaday ilaa waagii dambeeta meesha ayada uu ku geeriyooday sheekhu raxmatullaahi calayhi halkaasuu ku geeriyooday kun laba boqol toddobaatan iyo kowdii markay ahayd kitaabkiisa safiinatu najaa waa kitaab aada u qiimo badan fawaa'id badanna leh waa kitaab kooban waxaadna ka dareemaysaa culummadu qaabkay kitaabka asagaa u daneeyeen oo wax uga qoreen oo u sharxeen oo kitaabka qaar u nadmiya oo gabay u bedela iyo qaar sharxa iyo qaar masaa'ilka uu ka hadlay adilo u raadiya intaba ay isugu dayeen dayib iyo qaar asagii sii ikhtisaariya oo sii gaabiya shuruuxda ugu muhiimsan uu kitaabkanu leeyahay waxaa ka mid ah sharax loo yaqaano kaashifatu saja sharxu safiinati naja oo iska leeyahay nin callaamo ah oo sheekh ah oo la yidhaahdo moxamed ibnu cumar ibnu nawaawi aljaawi raxmatullaahi caleyh oo la dhalay kun laba boqol iyo soddonkii ayib ka bacdina geeriyooday kun saddex boqol iyo afar iyo tobankii waa sharax aada u wanaagsan sharaxaas kaashifatu sajaa loo yaqaano masaa-ishiisu ay tiro badan yihiin fawaa-id badanna ay ku jirto waxbaa la odhan karaa shuruuxda ugu muhiimsan buu ku jiraa kitaabka waana inagii sheegnay oo kitaabu siyaam oo musanifku uusan waxa weeyaan ku darin kitaabkiisa ayuu ku ziya ku siyaadiyey raxmatullaahi calayh ayib wuxuu kaloo leeyahay kitaabkan sharax kaloo la yidhaahdo nayl raja sharxi safinati naja ayuu leeyahay isaguna sharax wanaagsan oo latiif wanaagsan shuraax badan buu leeyahay ragga sharxay waxaa ka mid ah doctor sheekh maxamuud shibli soomaali ah raxmatullaahi calayhi risaaladanuu marka ku sharxay waa risaalo qayan badan oo aan ayada xoogaa hadda ictimaadayno isagu marka dhan kale kaleu ka fiiriyay oo aljawaahir nafiisa athamiina fi adilati safiina kitaabkii safiinaha ahaa oo fiqiga ahaa kitaabka asagaa adiladiisii kusoo aroortay oo madhabka shaaficiyadu uu cuskanaa ayuu u qiilbixiyo marka raadiyey masalo kastoo marka la sheego wuxuu isku dayayaa madhabku qaabkay u deliishadeen inuu sheekhu sheego raxmatullahi calayh ee qeybta dambeeto oo xajka ah oo sheikhii kaayatulmuna iska laha uu ku darayna mausan ku darin sharxeeda sheekhu raxmatullahi calayh marka waa kitaab aada u wanaagsan weeye kitaabkaas kitaabka ayaynu akhrin doonaa insha allahu tacaala culamo badan baan admisay waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala labadaas maalmood axadda iyo sabtida inaynu akhrino idinkuna dee sidii kitaabtii horetaba inaad xifdisaan xagga lafdiga iyo xagga macnahaba oo lagu subciyo oo la ictineeyo aada loogu dadaala isku daya waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala maadaama kitaabku matni yahay kitaab yar uu yahay matni oo ardada bilowga loogu talagalay matninimadiisaas uu yaryahay inaynaan ka bixin oo sharax aada u tira badan aynaan saarin ee balmatrigaas aynu ku yara ekaano un fududayno si arday u fahmaan bismi illaahi araxmaani araxiim bismillaahi ilaahi magaciisa ayaan ku bilaabanayaa allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanayey allihii arraxiimi naxariista gaarkaa naxariisanayey musanifku kitaabkiisa alxamdulilah <coughs> wuxuu kitaabkiisa ku bilaabay bismilada bismi illahi raxmaan iraxiim wuxuu ugu bilowday <clears throat> nebiga markuu kitaabta qorahayo waraaqaha oo meela u dirahayo bisimkuu nebigu ku bilaabi jiray sala allahu aleyh wasalam bismi illaahi araxmaan iraxiim min muxamedin rasuulillaahi ilaa hiriqle cadiimi ruumi salaamun calaa man itabaca alhudaa waa qodob keenaya marka bisinka inuu ku bilaabo qodobka labaad sulxulxudaybiya oo kaleeto nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu gelayay heshiiskii ayadana bisinku ku bilaabo uktub bismi illaahi araxmaan iraxiim saddexaad afcaashii nebiga in badan oo ka mid ah bisinku nebigu ku bilaaban jira fal ahaan wuxuu u samaynayo markuu musqusha gelayo markuu cuntada cunaayo markuu waxa weeyaan wax gowracayo markuu gurigiisa gelayo meelo badan oo sidaasoo kaleeta nebiga sal alla aley wasalama camal markuu bilaabayo bisinku ku bilaabi jiray axaadiis culammada qaar ka mid i dacfi ay ku sheegaan waxaa jirta kusoo aroortay dee waxa weeye camalkii aan bismillaahi lagu bilaabinna camalka noocaasi inuu isaguna yahay camal dabar go-an oo aan fiicnayn daba go-an marka arrimaha markii la fiiriyo ayuu bisinka ugu bilaabay kitaabka qur-aanka laftirkiisa baa bisinka ku bilaabanaya musanifku wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri اddunya waddiin wsala allahu wasalama calaa sayidina muxamedi khaatami اnnabiyiin waaalihi wa saxbihi ajmaciina walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaliyi alcadiim alxamdu mahad lilaahi alla ayay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wa bihi asaga oo keli ah ilaahay ayaa nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa ayaa nastaciinu kaalmo u weydiisanaynaa calaa umuuri dunyaa adduunyada arrimaheeda iyo wadiini diinta arrimaheedaba wa sala allaahu allaha u naxariisto oo ammaano wasallama allaha badbaadiyo calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa muxamedin moxamed ah khaatami nnebiyiin moxamedkii khaatami nnebiyiin nebiyaasha ilaahay lasoo diray kii khatibee gebagabeeyey ahaa wa aalihii nebiga ehelkiisana salli iyo salaani dushooda ha ahaato iyo wa saxbihii nebiga saxaabadiisa ajmaciina dhammaan walaa xawla xeelad ma lihin walaa quwata awoodna ma lihin ilaa billaahi alla kaalmayntiisa mooyaane allihii alcadiimi ee weynanka badnaaye wax walba ka weynaa musanifku wuxuu ku bilaabay waa ujeedaa basmaladii ka gadaal alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin waxaa qur-aanka ku soo aroortay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaan ku caabudaynaa cibaadadiina ilaahu adaan kuu kaalma dalbaynaayo kaalmo kaa weydiisanayna aad noogu kaalmaysid ayib marka waxaa la mid a ah xadiidka arbiciinkan kusoo maray waida stacanta fastacin billaah ilaahay kaalmayso arrimahaaga adduuniyo iyo kuwaaga aakharaba ilahay u kaalmaysa kitaab haddaad qoraysid ilahu adaan kuu kaalmaysta ilahu adaan kuu kaalmaysta igu kaalme haddaan ilaahay kuu kaalmay kitaabku kuu qori maayo kuu dhammaystiri maayo barako yeelan maayo calaa umuuri dunya wadiin wa sala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin khaatami nnabiyiin nabigeena sal alla alay wasalam inuu khaatamu nabiyiin ahaa qur-aanka alla ku sheega maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allahi wa khaatama annebiyiin nebiyaasha kii lagu khatimay buu ahaa wa aalihi iyo nebiga ehelkiisa nebiga ehelkiisu waa laba qolo hadhow waa la weydiin doonaa nebiga ehelkiisu waa laba qolo baabkaa marka la joogo banu haashim iyo banu mualib banu haashim iyo banulmualib weeye nebigaana sheegay xadiidka jubayr ibnu mucim inamaa banu haashim wa banulmualib shay-un waaxidun waa hal shay bay isla yihin buu nebigu sal alla alayh wasalam wa saxbihi ajmaciina saxaabadii nebiga dushooda dhammaanna ayagana ha ahaato salli iyo salaam oo dee waxaa soo arooray qur-aankiina ku sugan mu'miniinta markii laga hadlaayay muhaajiriin iyo ansaar iyo kuwii khayrka ku raacay waladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani saasaa lagu yaqaani walaa tajcal fii quluubina hilla liladiina aamanuu marka sidaas weeye walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim mualifka waxaa laga yaabaa buu shiikhuu tilmaamay inuu u doortay xawqalada xawqalah la yidhahda laa xawla walaa quwata ilaa billah xawqalah fadligeeda ayaa aada u weyn oo axaadiis badan baa kusoo aroortayoo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu tilmaamay fadli badan inuu kusoo aroortay laa xawla walaa quwata ilaa billah marka saasuu u kaalmaystay laa xawla walaa quwata ila billah fa innahaa kanzun min kunuusi iljanna waa kayd ka mid ah kaydadka jannadu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka alxamdu mahadi allay u sugnaatay allihii rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wa bihi alle keligii ayaan nastaciinu kaalmo weydiisana u kaalmo weydiisanaynaa calaa umuuri dunyaa adduunyada arrimaheeda iyo wadiini diinkaba wa sala allaahu allah ammaano u naxariisto wasallama allaha badbaadiyo sida nebiga loogu salliyo oo nebiga in aan ku sallina la inoo faray baa inaan salaanana inoo fara qur-aankii bayna ku qoranta salluu calayhi wasallimuu salluu waa salaaddii in lagu saliya ah wasallimuuna waa salaam assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmatullah marka wasallama calaa sayidinaa ugaaskeena dushiisa nebigu waa sayidu waladi aadam inta nebi aadam ka farcantay oo bani aadam ah ugaaska ugu sarreeyo wey muxamedin muxamed ah muxamedkii khaatami nebiyiina nebiyaasha kii gebagabeeyo lagu khatimay oo nebi ka dambeeyaa ma jira nebi moxamed qofkii sheegtana waa been wa aalihi inuu nebi yahay qofkii sheegtay nebi maxamed ka gadaal waa beenaale aan muslim ahayn wa aalihi nebiga ehelkiisa dushoodana salli iyo salaami ha ahaato iyo wa saxbihi asxaabtiisa ajmaciina dhammaan walaa xawla xeelad ma lihin walaa quwata awoodna ma lihin ilaa billaahi alle inuu noo kaalmeeyo mooyaane allihii alcaliyi ee sarraynta badnaa alcadiimi ee weynanka badnaa faslu <clears throat> musanifku wuxuu ku bilaabay faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye kutubta waxaa fusuusha iyo abwaabta loogu sameeyaa faa-iidooyin badan bay leedahay halkaa marka musanifku faslun ay faasilun mid wax kala saara weeyaan oo muqadimadii iyo casharkan soo socda ayuu kala caddaynaya tii hore hordhac bay ahayd tanna waa kitaabkii oo bilowday faslun arkaanu lislaami islaamka arkaantiisu khamsatun shan wey arkaanu lislaami islaamka tiirarkiisa uu ku taagan yahay khamsatun shan wey kow shahaadatu an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusa jirin qirid la qiro weeye ila allaahu alla mooyaane alle keligii ayaa xaq lagu caabuda wa anna muxameda nebi muxamedna rasuulullaahi ilaahay kuu soo dirsaday inuu yahay oo la qiro weeye wa iqaamu salaati salaada toosinteeda weeye iyo wa iitaa'u zakaati sakada bixinteeda iyo wa sowmu ramadaana ramadaanka afqabsashadiisa iyo soonkiisa iyo wa xajulbeyti beytka u xajintiisa iyo aadidiisa man ruuxii istidaaca kara ilayhi xaggiisa sabiilan wadda ahaan wax u daliila shanta mawaad garanaysaan waa soo marre meelaan ku so marre ma xasuutaan ardada shantaa waxyaalood maxaa u daliilo xadiid aan soo marra arbaciinkan kusoo koobana so mare xadiidkii labaad ya islaamka iga waran imaanka iga waran ixsaanka iga warran soo ma xasuutaan marka islaamku muxuu ahaa jawaabtu ka jawaabay shahaadati an laa ilaha ila allah soo ma xasataan shantii unba kuu shega waxaan ugu cusubba ma ah marka rukni waa maxay rukniga waa tiirka hadda kameradan wax duubaysa saddex lugood bay leeda soo ma jeedaan haddii lugaha laga jara ka warrama way dhacaysaa adiga islaamnimadaadu rukniga iyo tiirka ay ku taagan tahay waa salaada waa soonka waa zakada waa tawxiidka waa xajka shantaa tiir wey haddii tiirarkii qaar kaa go-aan marka dee dhaawac baata tusaale ahaan tawxiidkao kale hadduu kaa maqan yahay dee muslimba ma tihid inta ka dambayso qofkii ka taga oo wahsi uga tagaya wax la mid ah ama hawaraacnimo oo aan diidin wujuubkooda culammadu waa isku khilaafsan yihin ma gaal baa mise waa muslim laakiin tawxiidka qofkii ka tagoo kasuga taga asagu dee islaamba maaha waa gaal marka islaamkaagu lugta uu ku taagan yahay iyo lugaha uu ku taagan yahay ilaasho salaada weligaa ha ka tegin soonka ha dayicin sakada ha dayicin xajka ha dayicin towxiidkuna waaba asalba arkaanu lislaami islaamka tiirarkiisu khamsatun shan weeye kow shahaadatu an laa ilaaha ila allah in la qiro oo afka laga qiro qalbigana laga ictiqaadiyo oo laga aamino xubnahana lagaga shaqeeyo dadka kalena loogu yaroo loo caddeeyo saasaa la rabaa wa anna muxameda nebi muxamedna rasuulullaahi ilaahay kuu soo dirsaday inuu yahay wa iqaamu salaati salaada toosinteeda wa itaau zakaati iyo zakada bixinteeda wa sawmu ramadaana iyo bisha ramadaan soonkeeda iyo wa xajulbeyti beytka u xajintiisa man ruuxii istidaaca kara ilayhi jidkaas sabiilan wada ahaan u kara meeshaan shanta arkaanu islamka waxay noqonayaan shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasul wa hal xabo iqaamu salaa waa labo itaa zakaa waa saddex soomu ramadaan waa afar xaju xajulbeyti man istadaaca ilayhi sabiilan waa shan shantii saasay soo noqday marka xabadka ugu horeeya shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna moxamedan hal xabu isleeyahy kan ugu dambeeya xajulbeyti man istadaaca ilayhi sabiilan xuruufta tirada badan waxba ha fiirina hal xabu isleeyahay marka xadiidkii cabdullahi bn cumar iyo xadiidkii aabihii xadiidka labaad iyo xadiidka saddexaad arbiciinka aan kusoo maray labaduba daliil bay yihin sababtoo labadaba arkaanu islaamku kaga hadla faslun haadaakani faasilu mid wax kala saara weey arkaanu liimaani iimaanka arkaantiisu arkaan soomaaliga waxa lagu yihahdaa waa tiirar arkaanu liimaani iimaanka iyo rumaynta tiirarkeedu sittatun lix weeye iimaanku wuxuu ku taagan yahay lix tiir kow an tu'mina inaad rumaysid billaahi alle jiritaankiisa hadduu waxa weye rabbinimadiisa inuu asagu wax walba abuuray oo maamulo cibaadada inuu keligii iska leeyahy oon cidila wadaagin asmaadiisa wanaagsan iyo magacyadiisa wanaagsan kulli waa inaad rumaysan tahay wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana waa inaad rumaysid intii magacooda la inoo sheegay sida mowd iyo malku jibriil iyo mika-ilyana waa rumaynaynaa kuwii aan la inoo sheeginna waa rumaynaynaa khalqi wanaagsan oo ilahay makhluuqiisa ka mid oo ilaahay ateeco aan caasin inay yihiin wa kutubihi ilaahay kutubtiisa wixii la inoo sheegay sida furqaan tawraad injiil zabuur towra iyo waxyaalaha la midka waa rumaynaynaa kuwa aan la inoo sheegin oo ilaahay uu soo dejiyo magacooda inaan noqon xataa nebiyadii lala soo dirinaya laga yaaba inaynaan aqoonin ayagana waa rumaynaynaa waxaa jirta nebiyaal ilaahay soo diray iyo qoomkoodii oo aan nebi maxamed xataa aqoonin bal inaga iska dhaafo minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayka waxaa jirta ambiye aan kaaga warranay nebi maxamed oo aan soo dirnay rusul iyo kuwa anaan kuu sheeginba inaan nebi maxamed marka ambiyadaas aqoonin nebigana ceeb kuma aha ayaga aan la aqoonin ceeb kuma ah laakiin maxaad rumaysanen rumaynaynaa ambiyada ilaahay inuu ilaahay soo dirsaday rususha isagu inuu soo diray kutubta inuu soo dejiyey waa kaasa waa kutubihi iyo wa rusulihi rusushiisa rusul ilaahay addoommo ilaahay oo ilaahay usoo soo diro ilaahay uu doortay oo fariimo usoo dhiibay iyo wa bil yowmi maalinkii al aakhiri ee dambe ah, maalin dambe oo abaal iyo xisaabtan uu jiray inuu yahay maalinkaasaan rumayna weli aynan gaarin iyo wa bilqadari qadarka ilaahay rumayntiisa khayrihii haa kiisa wanaagsan iyo wa sharrihi kiisa xunba min allaahi alle xaggiisa inuu ka ahday tacaala sarreeye asagana <clears throat> dee waa soo marray oo xadiidkii kii hore oo arkaanu islaamka aan ku soo marray baan arkaanuliimaankana kusoo marray leanna malku jibriil islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka iyo saacadda qiyaamo iyo somaxasota inoo wada weydiiyey marka isku xadiid bay ahaayeen arkaanul iimaanka iyo arkaanulislaamka isku xadiis bay wada ahay sidaa ogeed markuu jibriil weydiiyey ahbirnii can lislaam ahbirnii can iliimaan an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharihi qaala sadaqta sooma xusataan waynu soo mara marka arkaanuliimaankuna waa lixdaas adiladeediina waabaad haysaanba horaad usoo marteenba arkaanulislaamku maaqay noqdeen shan arkaanuliimaankuna lix maxaa u daliila xadiidkii cabdullahi bni cumar iyo aabihiis koobaad iyo koobaad kii labaad iyo kii saddexaad arbiciinka aynu kusoo maray marka halkaasaad ogaatay arkaanuliimaankiina faslun wa macnaa laa ilaaha ila allah kow arkaanu islaamka shahaadatu an laa ilaaha ila allah so kumuusan bilaabin wuxuu rabaa laa ilaaha ila allahu macnaheed wa macnaa laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxa weeye laa macbuuda ku la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa filwujuudi koonka dhexdiisa ma ahaan ila allahu alla mooyaane koonka adduun iyo aakharaba cid adduunka dushiisa lagu caabudo oo macbuud oo xaq oo cibaadada istaahiloo mutaystay waanay wax alla ahayn ma jiro laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah sidaas weeye haddii lagu yihahdo hadhow maa macnaa laa ilaaha ila allah laa macbuuda ku la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa fi lwujuudi koonka mid ku dhex jira waxa weeyaan kama jirto Ah, koonka kama dhex jirto fi lwujuudi jiritaanka dhexdiisa ila allaahu alla mooyaane faslun hadda waxaad ogaatay saddex qodob hordhac kow arkaanulislaam labo arkaanuliimaan saddex laa ilaaha ila allahu oo lagu fasiray soo intaas maad garan maaqay isku noqdeen saddex miyaam soo afar hordhicii iyo muqadimadii kow arkaanulislaamka labo arkaanuliimaanka saddex laa ilaha illa allahu lagu fasiray afar faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara wey calaamaatu lbuluuqi qaangaarka astaamaha lagu garto halaatun saddex wey qofkan inuu qaangaar yahay iyo inuusan qaangaarin calaamadaha lagu kala garto saddex waxyaalood wey baa asaas ah faslun calaamaatu lbuluuqi qaangaarka astaamihiisa iyo calaamadihiisu halaatun saddex weeye kow tamaamu khamsa casharata shan iyo toban dhammaystirkeeda sanatan ee sano fidakari kan lab iyo wal unthaatan dhadig wiilka iyo gabadhuba shan iyo toban sana hadday gaaraan maxaynu odhanaynaa waa qaangaar agoon xataa lama odhan karo marka mar hadduu shan iyo toban gaaro agoonnima ma jirto qof weyn waxaa arkaysaa masaajid ka taagan aabba iyo hooyo ima joogto agoon baana waa nin weyn o adaga kuleeg aabbiya hooyo inaysa joogin sax laakiin maxaa agoon kaa dhigay shan iyo toban mar haddaad gaartid qaangaarnimadaada waa dhamaata saqiir haddaad agoon haddaad maqsho ilmo saqiiru aabbiye dhintay oon qaan gaarin laakiin shan iyo toban haddaad gaartid agoonnimaya adugu kala tagte rag iyo dumar halkaa waa ka wada siman yihiin marka waxaa u daliila xadiidka cabdullaahi bn cumar uu yidhi caradanii rasuulu sal sl yowma uxudin fi lqitaali wa ana ibnu arbacata casharata sana arbaca casharata sana falam yujiznii wacaradanii yowma alkhandaqi wa ana ibnu khamsa casharata sana fa ajaazanii waa soo mar xagee kusoo mar intaan kusoo mar waa xasotaa anoo afar iyo toban sano jira baa nabiga dagaalkii uxud la iisoo bandhigay o la yidhi ninkan bal ha la fiiriyo inuu ciidanka ka qaybgeli kara iyo in kaleeto nebigu wuxuu yidhi kan haa la reebo dagaalkii khandaq baa haddana la i keenay buu yidhi anoo shan iyo toban jir ah waa la i gudbiyo waa la i fasaxay dagaalkan ka qaybgalay buu yidhi maxay daliil marka u tahay shan iyo toban jirku waa qaangaar dembiga uu sameeyo waa loo qorahayaa ajarka uu sameeyo shaqaysta waa loo qorahayaa waa qof dee axkaamta sharcigu ay ku dul socoto wey qodobka waa qodobka koobaad qodobka labaad wal ixtilaamu waa biyo duulin oo fi dakari kanlab dhexdiisa ahaatay iyo wal unthaa tandhadig litisci siniina sagaal sano asagooban shan iyo tobankii gaarin wiilka haddii biyihii manidoo shahwada haya wax laga abuuri jiray ilaahay uu ka keeno uu biyo duuliyo biyo ka yimaadaan ama gabadha ay biyo ka yimaadaan rag iyo dumarkuwa biyaha shahwada way leeyihiin ayaguna waa qaangaar walow shan iyo toban bayaysan gaarin ilmo yaroo saqiira marka waa kaaga dhammaata war shan iyo tobanba ma gaarin maya mar haddii uh, uu yimaado shahwadu ay timaado qofku waa qaangaara da kuma xira marka da-daas kuma xira marka ayadu wixii ka sarreeya inaad sii jirtay markaa saqiir ahaan waxaa u daliila waidaa balaqa alatfaalu minkum alxuluma caruurtu markay gaaraan xulub ixtilaamba hadda meesha ku qoray soo maa hawaawiya inay inta qarwaan oo riyoodaan oo xiriir gogoleedii wax ku riyoodaan sidaa wax kaga yimaadaan dad waaweyn bay noqdeen falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablikum dadkii waaweynaa say albaabka usoo gargaraaci jireen ma soo galla u odhan jireen ha usoo galeen si ilma caruura gurigiisa iska dhex taagnaani ayib waxaa la mid oo kaleeto culimmadu u daliishadaan wabtaluul yataama xataa idaa balaquu nikaaxa nikaaxa waa maxay waa markay guur gaaraanoo waa markay biyo leeyihiin wey markaas weeye waxaa u daliil ah oo kaleeto xagga xadiid ahaantana xadiidkii ah rufica alqalamu can halaathatin saddex waxyaalood ama saddex noocoo dadka ka mid a ah, qalinka waa laga dulqaaday oo dembi looma qoro waa dad aan waxba qalin la saarayn waxba loo qorin maxaa ka mid ahaa wa can isabiyi xataa yaxtalima ilmaha yarka ee saqiirka ah waxba lagama qoro dembi xataa yaxtalima ilaa uu waxa weeyaan mani ka timaado uu biyo duuliyo <clears throat> marka waa asta-aanka labaad ilmuhu hadduu biyo duuliyo oo biyo iyo shahwo uu gaaro ay ka timaado rag iyo dumarba waa qaangaar sagaal sano sagaal sano ka yar ma dhici kartaa inuu biyo ku duuliyo waa dhici kartaa laakiin sagaalkaasa u badan kan saddexaad waxa weeye waa mid haweenka khaasku ah iyo wal xaydu dhiigga caadada oo fil unthaa tandhadig dhexdeeda ahaatay <coughs> ahaaday litisci siniina sagaal sanana dhiigu uu kaga yimid sagaal sano uu dhiigu kaga yimid gabadhii iyadoon waxba dhiig ku dhicin biyo shahwana aan gaarin haddii shan iyo toban sano ay gaarto waa qaangaartay kow soonkii baa laga rabaa hadday ka tagto waa caasiyad salaadii baa laga rabaa wax saasa laga rabaa ninkuna waa lami haddii asagoo shan iyo toban sano markuu marahayo biyo ka yimaadaanna dee shan iyo tobankii sano iyo biyihii baa isugu darmado laba waxyaalood qaangaarnimaa isugu darmaday haddii isagoon shan iyo toban sano gaarin oo qofkii sagaal sano uu jiro rag iyo dumarba ay biyo ka yimaadaanna waa qaangaar gabadhii hadduu dhiigga caadada ku dhaco sidii gabar yar loogu haystay sagaal sano markay marayso ama toban sano ama koob toban jir ama labiyo toban jir ama saddex toban jir baa waxa la arkay gabadhiioo dhiigga caadada uu ku dhacayo gabadhaasu gabar weyn weeye waxba yaysan carruurta isku dari ilmaha yararka isku xisaabini gabar weyn oo qaangaara weeyaan inay xijaabataa waajib ku ah inay salaada tukataa waajib ku ah dhiigga caadada inay ka qubaysataa waajib ku ah sidii dhiigga caadada ay ula noolaan lahayd oo u baran lahayd dhiigga caadada iyo dhabar furan hadduu yimaadana waa inay kala barato sida dhiiggaasuu egyahay iyo qaabku maalmuhu yimaaday iyo wax dhan waa inay kala barato axkaamtii sharciga o dhan baa fuulaysa ayib ma dhici karta gabar sagaal jiro inay qaangaarto dhiig ku dhacaha ma dhici karta weliba waxa ugu badnaa gabdhaha xijaaz iyo dhulka kulul ku noolaayo madiine iyo maka iyo imaamu shaafici wuxuu sheega waxaan arki jiray jirayb waxayba u badnaayeenb gabdhahoodu sagaal sana markay gaaraan wada qaangaaraya sagaal sana markay gaaraan horey ka qaangaarayaanb marka waa dhici karta waa wax caadiyaho dhici kara ayib waxaa u daliil ah laa yaqbal llahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaari gabar qaangaar ah xaa maanta waxaa loola jeeda haweenay qaangaartay salaadeeda ilaahay ma aqbalo ilaa inay asturan tahay mooyaane iyo aharkii caa ahaa idaa balaqat iljaariyatu tiscan fa hiya imra'atun haweenaydu haddii ay gaarto sagaal sano qofta gabadha yartaahi waa qof dumara dabcan waa qofkii qaangaaray aharkaa isaga isagoo marfuucana waa la wariyaa xadiidka cabdullahi bn cumar sanad dacfi baana ku jira ayib halka marka waxaan ogaanay saddex calaamadood oo calaamadaha qaangaarka ah inuu shan iyo toban gaaro qofku rag iyo dumarkuu doonay ha noqdo kow inuu biyo duuliyo walow shan iyo toban buyuusan gaarin ama sagaal ha jiro ama ha ka weynaadee in gabadhii xaydkii uu ka yimaado ama sagaal sana ha jirto ama toban ha jirto ama ha ka weynaatee ayib jazakum llahu khair wallah aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi